أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى النفقة هذه تني أحكام النفقة والنفقة أحكام تيدي هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوه هذا بيلك يو أحكام تيسي waa annafaqa cala azawjaat walusuul walfuruuc saddexda qayboodba sheekhu uu ka hadli doono annafaqa cala zawja nafaqada xaaska la siinayo iyo axkaamteedii waxaa kaloo sheekhu ka hadli doonaa annafaqatu cala alusuul usuusha in nafaqadeedu ay waajib tahay usuusha waxaa loola jeedaa aabbe iyo hooyo iyo awowe iyo ayeeyo ayaa loola jeedaa usuusha waxaa kaloo sheekhu ka hadli doonaa annafaqatu cala alfuruuc nafaqada furuucda in la nafaqeeyo furuucda ulijeedada laga leeyahay waxaa weeye waa caruurta adugu aada dhashay caruurta aada dhashay in la nafaqeeyana inay waajib tahay axkaamteeduu ka hadli doonaa sheekhu annafaqatu nafaqadu luqatan min luqatin xagga luqada maakuudatun waxaa laga soo qaatay min alinfaaqi wax bixin ayaa laga soo qaatay infaaq bixin إنفاق بحن وهو إنفاقنا الإخراج وحبحنه يعني نفقة الصلاحان لغة عربية إن وحلب بحيو وشرعا من شرع حق الشرع جنا طعام قوت قوت كاسو واجب واجبي لزوجة حاسك واجبي أو مس خادمها خادم زوجتي ama zawjada adeegaheedii u waajibay kii u khidmaynayo u shaqaynayo u adeegaya calaa zawjin zawjkii ninkii dushiisana dacaamku ku waajibay oo ninkaa laga rabaa nafaqadii ow amase liaslin asal u waajibay asalkii laga soo farcoomay oo aabbe iyo hooyo ama awoowe ama ayeeye asalkii u waajibay calaa farcin farac dushiisana ku waajibay waa awlaaddii awlaadda inay usuusha nafaqeeyaan ayaa waajib ku ah ow amase lifarcin farac u waajibay ama faracaa la nafaqeyna waa caruurtii wey calaa aslin asalka dusiishana ku waajibay waa usuushii yacnii aabbihii iyo awowihii iyo ayaa waajib noqonaysa inay furuucdii nafaqeeyaan ow amase limamluukin u waajibay addoon la milkiyey addoommihii adiga milkigaaga ku jiray inaad nafaqayso waajib calaa maalikin ruuxii maaliga ahaa oo addoommadaa iska lahaana ku waajibay qaybihii nafaqaadka oo dhan uu kuu soo koobay sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ku leeyahy sheekhu nafaqo waxaa la yidhaha waa dacaam zawjadii u waajibay ama zawjada khaadimkeedii zawjada khaadimkeeda marka in khaadimka loo nafaqeeyo oo xaaska qofka u shaqaynaya in loo nafaqeeyo markay waajib tahay waa idaa kaanat اlkhidmaةu limiliha haddii zawjaadka iyada la mid ah loo adeego oo magaalada zawjaadka iyada la mid ah haddii loo adeego loo khidmeeyo khaadimkii ay soo wadatay in la nafaqeeya ahy waajib waxaa kaloo aqsaamta nafaqada ka mid a ah liaslin calaa farcin nafaqo u waajibtay usuushii kuna waajibtay furuucdii taa cagsigeedana nafaqaadka qaybaheeday ka mid tahay oo lifarcin calaa aslin nafaqo u waajibtay furuucdii waajibkana lagu leeyahay usuushi oo aabbihii awowo lagu leeyahay ow amase limamluukin u waajibtay addoon la milkiyey oo calaa maalikin maaligii dushiisana ku waajibtay asbaabu wujuubi nafaqati haadihi tani asbaabu wujuubi nafaqati nafaqada waajibkeedii waajibkaas asbaabtiisii wey halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli maxaa horta keena qofka nafaqadu inay ku waajibto ama biilku biilku inuu qofka ku waajibo maxaa sabab u ah asbaabu wujuubi nafaqati nafaqada waajibkeeda waajibkaa ah sababihiisii halaaatun saddex wey wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala sababaha keena qofka in nafaqada ama biilku ku waajibo saddex sabab nikaaxu nikaaxu haweenaydii aada soo guursatay oo nikaax sharciga aada ku soo guursatay waa waajib inaad nafaqayso wa qaraabatun qaraabadii sababka labaad ee nafaqada waajib yeelaya waxa weeye waa qaraabo qaraabo waxaa loola jeedaa qaraabo min alasli aw min alfarci waa qaraabo ku timid usuul waa aabbaha ama waa hooyada ama waa qaraabo ku timid furuuc waaba carruurtaadiiba qaraabada marka labada dhinac ayay ka iman kartaa waxay ka iman kartaa qaraaba min alusuul ow min alfuruuc qaraabo ka iman karta dhinaca usuusha ama dhinaca furuucda ka iman karta wa milkun milkigiiu sababka saddexaad ee nafaqadu waajib ka dhigaya waxaa weeye addoonkii haddaad adigu iska leedahay oo maaligba aad tahay nafaqadiisii ayaa kugu waajibaysa النفقة الواaجiبة بالنikاaح haadihi tani النafaqaةu nafaqadiiu nafaqadaasoo alwaajibaةu waajibtay bالnikaaxi bisababi الnikaaxi nikaaxa sababtiisii ku waajibtay saddexdii qayboodba wuxuu dooni sheekhu inuu ka hadlo wuxuu soo hormariyey sheekhu raximah اllahu tacaala nafaqadii nikaaxu uu keenay annafaqatu nafaqada nafaqadaasu alwaajibatu waajibtay binikaaxi bisababi nikaax nikaax sababtiisii ku waajibtay lisawjati zawjadiina u waajibtay zawjadaasoo almumakinati diyaarisay nafsahaa nafteedii diyaarisay nafteedii diyaarisay maxaa loola jeedaa yacni zawjkii isuma diidana inuu arrimihii jimaacii iyo gogashii iyo inuu la seexdo iskuma diidin waa diyaar marba hadday haweenaydu mumakina nafsaha hadday tahay oo nafsaddeediiba ay diyaarisay ninkii nafaqa laga rabo waajib zawjadaasoo almumakinati nafsahaa nafsaddeedii diyaarisay cala zawji zawjka dushiisana ku waajibtay nafaqadaas zawjkaasoo almuusiri ee tanaadka ahaa muddaani laba koombow laba koombow raashin labadaa koombow lahaa lisawjati zawjadii u sugnaaday wuxuu rabaa sheekhu raximah ullahu tacaala nafaqada axkaamteeda markii loo nisbeeyo ama loo fiiriyo xagga haweeneyda la qabo inta sharcigu uu waajib uu ka dhigay ayuu kuu sheegay sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu sheekhu yidhi zawjadu marba hadday tahay mumakina nafsaha nafteedii haddayba ninkii u diyaarisay oo naftii aysan u diidanayn oo gogashii iyo jiifkiiba ay ogoshahay waxaa ninkaas ku waajibaya hadduu yahay ninku muusir muusir maxaa loola jeedaa yani muusir waxaa loola jeedaa man cindahu maa yakfiihi baqiyat alcumri algaalib man cindahu maa yakfiihi baqiyata alcumri algaalib cumrulgaalibka inta ka dhiman wuxuu cunuu heli karaa inta cumrulqaalib ka dhiman cumrulqaalibka inta uga dhiman waa lixdan iyo dhowr sano lixdan iyo labo sano ilaa lixdan iyo saddex sano inta ka dhiman hadduu konton jir yahay cumrulqaalibka waxaa uga dhiman labiyo toban sano labiyo tobankaas sano wuxuu cunuu heli karaa kaasaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa muusiraa la muusir marka ninka xaaladiisu sidaas tahay waxaa u waajibaya muddaani laba koon baa ku waajibanka labadaa koombo lahaa lisawjati zawjadii u sugnaad maalin walba inuu laba koombo siiyo caruurtii hadda waa ka gooni kuma jiraan meesha waa binisba lisawjati waxdaha haweeneydii keligeed markii loo nisbeeyo laba koom baa sharcigu u waajibay labadaa koombo iyadaa tasarufkeeda iskale ama quraac mid ha ka dhigto mid qada ha ka dhigto ha iibsato ha sadaqaysato say doonto iyadaa tasarufkaa iskale laakiin labadaa koombo waxaa kaloo la jira maca tawaabicihima tawaabicdooduna waa waajib ilaa raashin qallalan haweeneydu ma cunayso waxyaalaha tawaabicduna waa waajibay tawaabicda maxaa loola jeedaa yacni dhuxushii lagu karin lahaa dhuxushii lagu karin lahaa dheregii lagu karin lahaa saliiddii iidaamkii wixii tawaabicaho qofka bini aadamku ku noolaan karoo dhan waa laga rabaa ninka laakiin ulajeedadu ma ahan sharcigu inuu leeyahay laba konboo qalalan oon sariirta u saara iska tag ma aha maca tawaadicu tawaabicdina ila waa daruuri waxyaalahaas oo kale waxyaalahaas oo kale waa daruuri waxyaalihii iidaamkii iyo yacni qudaartii iyo waxyaalihii maaragtaa saliiddii oo kale iyo dhuxushii lagu karin lahaa iyo dherigii ama digsigii maaragtaa raashinka ay ku karsan waxaasoo dhan tawaabica leeyahay tawaabicdina waajiba wamuddun hal koombow iyo wauluثun koombo saddex meelood loo qaybiyey halkeed meel mudkaas iyo uludkaasoo likhaadimihaa khaadimi اlmar'ati haweenayda adeegaheedii u sugnaad khaadimkiina si gooni ah inuu nafaqadiisa u siiyo waajib wey haddii haweeneyda haweenka la midka ah haddii loo khidmeeyo haweentan haweenkan la midka ah haddii yani loo khidmeeyo oo loo adeego khaadimkiina si gooniya waa inuu u nafaqeeyo nafaqadaana sharcigu wuxuu ku xadiday hal koombe uluثuu leey ulu maxaa loola jeedaa waa koombo saddex meelood loo qeybiyey halkiisba halkaas koombo iyo uluثna khaadimkiia iskale ayada khaadimkeedu maxaynu qaateen saddex koombo iyo uluay qaateen ayada khaadimkeedu markii laysku daro saddex koombo ulu waa kula yowmin tawaabicdina waa ku jirta isagana tawaabicaa ugu jirta meelahi khaadimka u raacayay wa cala almutawasiti ninkii dhexdhexaadka ahaa dushiisana waxaa ahaaday muddun wa nisfun hal koombo iyo nis mudkaas iyo niskaasoo lahaa lisawjati zawjadii u sugnaadeen ninka haddii xaaladdiisii ilaa dadku isku mid ma ahane xaalad dhexdhexaada ah hadduu isugu sugan yahana hal koombo iyo nis wey marka ilaah yihi jala jalaaluhu liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu qofkii irsaaqadii lagu irsaaqana isaguna wuxuu nafaqaynaa mima aataahu llah wixii ilaahay uu siiyey subxaanaه wa tacaala ayuu nafaqaynaya wa cala lmutawasidi kii dhexdhexaadka ahaana muddun mud ayaa ahaaday iyo wa nisfan mudka niskiis mudkaas iyo niskaasoo lahaa lizawjati zawjadii u sugnaadeen ninka xaaladiisu hadday dhexdhexaad iska tahay oo muusirna uusan ahayn faqiir ziyaadana uusan ahayn sharcigu wuxuu ku waajib yeelay hal koombo iyo nis inu zawjadii ku beelow ku nafaqo maca tawaabic iyadana waa la jira tawaabicdeeda wa muddun hal mud ayaa ku waajibay ninkii mudkaasoo likhaadimihaa zawjada khaadimkeedii u sugnaaday zawjadii ninkii xaaladiisu hadday tahay xaalad mutawasida xaalad mutawasida hadday tahay oo faqiir ziyaadana uusan ahayn nin haniyana uusan ahayn khaadimkiina wuxuu siin hal koombo zawjadiina wuxuu siinaa hal koombo iyo nis marka laba koombo iyo barw ayaa ku waajibaya ninka ninka xaaladiisu ay tahay muctadil wa cala lmucsiri ruuxii saboolka ahaa dushiisa iyo waman shaksi shaksigaasoo bihi shaksiga riqun addoonnimo ay ku sugan tahay muddun ayaa ahaaday hal koombo mudkaasoo lahaa lisawjati sawjadii u sugnaaday iyo wa muddun mud ayaa ahaaday mudkaasoo likhaadimihaa zawjada khaadimkeeda u sugnaada wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala ninka haddii xaaladiisu mucsir iska yahay oo sabool uu iska yahay hadduu sabool yahay iyo qofkii addoonnima ku sugan tahay addoonnima muxuu la jeedaa yani zawjkii waaba iska addoon zawjkii waa iska addoon ama waa nin saboola labadoodaas waa isku xugume zawjadii markaas waxay siinayaan hal koombo inay siiyaan ayaa waajib ku ah khaadimkiina koombo kale inay siiyaan marka laba koomboba qofku hadduu yahay iska mucsir iska yahay oo xaaladiisu iska hoosayso zawjadii maalin walba inuu siiyo hal koombo khaadumkeedana uu siiyo hal koombo ayaa waajiba maca tawaabic tawaabicdina waa la jira marka saddexdaas ayaa xaaladda ragga loo kala qaadiyo hadduu yahay kanina waa laba koombo ayaa laga rabaa hadduu yahay muctadilo xaaladiisu dhexdhexaad tahana hal koombo iyo nis ayaa ku waajibaya hadduu faqiir yahana waxaa laga rabaa hal kooma oo keli ah ayaa laga rabaa maa yajibu lilmuctadati haadaa midkani maayo ladii kii weeye yajibu huwa maagu waajibay lilmuctadati haweeneydii ciddo tirsanaysay wixii u waajibayay halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli haweenka in la biilo oo la nafaqeeyo ay waajib tahay kuwii la qabay keliya ma ah masalo wuxuu kuu sheegi kuwa la furay oo adiguba aada dalaaqday oo waxaa jira inaad nafaqayso ay waajib kugu tahay waadna furta oo cismadaada iyo nikaaxaagaba kuma jiraan masaladaasuu rabaa sheekhu inuu noo sheego yejibu waxaa waajibaya lilmuctadati haweenaydii ciddo tirsanaysay waxaa u waajibaya haweenaydaasoo alrajciyati ee rajciyada loo nisbeeyo dalaaqii aan loo dhammaystirin iyo wal baa-ina haweenaydii fogaatay waxaa u waajibay baa-inada waxaa loola jeedaa waa haweenaydii saddex dalaaqa lagu furay oo dalaaqa lagu fogeeyey iyo wal baa-ina haweenaydii fogaatay waxaa u waajibay baa-inadaasoo alxaamil ee uurka lahayd maa shay ayaa u waajibay shaygaasoo yajibu lisawjati zawjadii wixii u waajibayo xuquuqa oo min addacaam waalkiswati waalidaam wasukna wixii uun zawja kugu lahayd ayaduna kugu leedahay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala haweenaydu hadday ciddo tirsanayso oo rajciyana ay tahay rajciye maxaa loola jeedaa rajciye waxaa loola jeedaa waa haweenaydii dalaaqa aan loo dhammaystirin hal dalqaa lagu furay ama laba dalaaqa lagu furay rajciyow haweenaydaas halka dalqa lagu furay ama laba dalaaqa lagu furay iyo haweenayda baa ah baa-ina maxaa loola jeeda waa mudalaqatu haweeneydii saddex dalaaqo lagu furay oo waxba dalaaqadii aan laga reeban baa-inadaasoo alxaamili ee uur leh haddii saddex dalaaqo haweeneyda lagu furo uurna ay leedahay ama ay tahay haweeney hal ama laba lagu furay maa yajibu lisawjati wixii zawjada u waajibayey ayaa iyagana u waajibay zawjada maxaa u waajiba min طacaam cuntadii wa iidaamkii cuntadii wixii lagu cuni lahaayo iidaamkii goosaartii ah walkiswati lebiskii ah maryihii yani dharkii ay xihan lahayd wasukna gurigii ay degaysay ah waxaasoo dhan waa waajib bilkaas imsuu socon muddat alcidda muddata alcidda inta ciddadu ay ka dhammaanayso haweeneyda marba haddii hal dalaaqa lagu furay ama laba dalaaqa lagu furay ama haweeneydii saddex dalaaqa lagu furay laakiin ka lahayd iyagana wixii haweeneydu kugu lahayd guriga kuu joogta ayay kugu leedahay laakiin soomaalida hadda waxay u badan yihiinba haweeney haddii la furo iridda ka baxaa la laakiin nafaqatulcidda inay kugu leedahay dad badan aanba ogeynba haweeneyda maalintaad furto in biilkii maalintaas uu ku eg yahay ayay dad badan u maleeyaan haweenayda haddaad furto xukunkeeda waa inaad kala qaadid ood kala fiirisid haddii haweeneyda dalaaqii aadan u dhammaystirin intay ciddada ku jirto waa waajib inaad biisho guriga ijaarkeeda inaad ka bixiso waa waajib intay ciddada ku jirto dharka inaad u iibiso waa waajib wixii ay ku jiifsan lahayd oo sariirta iyo joodari waa waajib adiga xaaska guriga kugu jooga xuquuqdii ay kugu lahayd ayay kugu leedahay haweeneyda haddaad furto laakiin dalaaqii aadan u dhammaystirin waxaa kaloo la mid a ah haweeney hadday baa'ino tahay oo dalaaqii aad u dhammaystirtay laakiin ay xaamilo tahay xaamilo hadday tahay iyadoona gabadha guriga kugu jirto oo xaaska ku oo guriga kugu joogta wixii xuquuqaho ay kugu lahayd ay dhammaan iyaduna ay kugu lahayd laakiin ma aha maalintii aan furo iridda ka baxaan leeyahay oo bisoo ay dhammaatay oo xuquuqa iguma lahan ma jiro xuquuqay kugu yeelaan waa inta ciddadaasu socoto maalintii ciddadu dhammaato laakiin bis wey adiga xuquuqdii oo dhan xilligaasaa waajibkii ugu dambeeya wixii tadawuc sadaqo iyo samafal aad u gelaysid waa gooni laakiin wixii waajibka ahaa wuxuu ku egyahay muddat alcidda fadrada ciddadu ay socoto welil baa haweenaydii baa'inada ahayd oo dalaaq saddex dalaaqo lagu furay welil baa haweenaydii baa'inada inada ahaydna waxaa u waajibay baa'inadaasoo alxaa'ili ee golmaranka ahayd golmaran yacni uur ma laha haweeney saddex dalaaq lagu furay oo golmaranu uur lahayn iyo walmutawafaa canhaa zawjuhaa haweenaydii zawjkeedii laga oofsaday oo ninkii uu ka dhintay walow kaanad xaamilan midda ninku uu ka dhintay xaamilaba ha noqoto hadday doontee labadaas waxaa u waajibaya assuknaa ayaa u waajibaya deegaan faqad oo kale ah labadaas guri bisay kugu leeyihin guri bisay leeyihiin yani masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye haweeney haddii saddex dalaaqa lagu furo uurna aysan lahayn waxay xuquuq kugu leedahay inta ciddadeedu ay socoto guriga ijaarkiisa inaad ka bixiso bis laakiin biil kuguma lahan kiswe kuguma lahan wax xuquuqoo kaley kugu leedahay ma lahan leannu saddex dalaaqad ku furtay uurna ma lahan wax yacni nafaqaahay kugu leedahay male laakiin gurigii xaq wey ay kugu leedahay gurigi inaad ka bixiso waxaa kaloo sidaasoo kale la mida haweeneyda haddii ninkii uu ka geeriyoodo sawaaءun kaanat xaa'ilan aw xaamilan ama uur ha lahaato ama yaysan uur lahaane marba haddii haweeneyda ninku uu ka geeriyoodo haweeneydaas maxay xaq u leedahay sukno guriga ijaarkiisa in laga bixiyo leanno maskiinkii nafaqada bixin jiray waaba dhintaba kii nafaqada lagu lahaa ayaa dhintay ad nafaqada bixin jiray hadduu dhintay yaa nafaqa bixinay haweeneyda marka waxaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay kaliya xaq u leedahay islaantaasi in guri la dejiyo gurigaas xaggee laga bixinaa miiraadka iyo dhaxalkii xuquuqdii dhaxalkii ayaa gooni looga soociye oo laleeyahay bal islaantan ninka uu ka geeriyoodo intaan dhaxalkii iyo hawshaas la qaybinba guriga ijaarkeedii meel ha loo dhigo horta ha layska dhigo meel xaqi u leedahay islaantaas marka axkaamta haweenka mudallaqaadka ah ee la furay axkaamtoodii sidaasaa loo kala qaado النفقة الواaجiبة بالqراaبة hadihi tani النفقة waa نفqadii نفqadaas alwaaجibaة ee waajibtay بالqراaبaةi بsaبب الqراaبة qaraabanimo sababteedii ku waajibtay hore sheekhu wuxuu uga soo baxay النفqة الwaaجiبة بالنikاح نفqadii نikاح waajib yeelu sheekhu uu ka soo baxay halkana wuxuu uga hadli qaraabanimo qaraabanimadana hore waxaan usoo sheegnay laba un baa loola jeedaa qaraabanimo labaa loola jeeda الأصuuل والفروuع usuul iyo furuuc adigu waxa nafaqadooda ay waajib kuu taha wixii usuushaada aabbaha iyo hooyada iyo awowe iyo ayeeye iyo iyo wixii furuucaho adigu aada dhashay intaas unbaa qaraabo nafaqadooda ay waajib kugu tahay amaa walaalo iyo ilmo adeer iyo ilmo habaryar iyo ilmo eedde iyo kuwaas waxay kugu leeyihiin ixsaan ixsaanay kugu leeyihin inaad ixsaan u samayso ood xiriiriso unbay kugu leeyihin laakiin nafaqo waajiba kuguma laha wax qaraabaahee nafaqo waajiba kugu leh waa laba shay alusuul والفروع usuل iyo فروع bs النفقة نفقada نفqadaas alwaaجibaةu waajibtay بالqarاabaةi بsaب الqarاabaةi qaraabanimo sababteeda ku waajibtay alkifaayaةu ku filnaasho wey sharcigu waxba ma xadidine inta un qofkaas ku filan alkifaayatu ku filnaasho wey wixii waalidka ku filan aabbo wixii ku filan hooyo wixii ku filan caruurta wixii ku filan ayaa waajibka ugu noqon amaa nafaqada xagga nikaaxa oo haweeneyda fa innahaa muqadara kifaaye maaha taas kaa sharcigu waa qorsheeyey waa tii saddex loo kala qaaday raggiiyo imaa inuu mucsir yahay ama mutawasid uu yahay ama muusir inuu yahay saddexdaasaa loo kala qaaday qof walbana waxaa loo fiirinaa calaa xasabi xaalihi xaaladiisu intay laagtay amaa nafaqada oo dhinaca qaraabadu ay keentay kifaaya loo fiiri wixii uun markaas ku filan ayaa waajib ku noqon النفقة نفقada نفقadaas alwaajibatu waajibtay biqaraabati bisababi اqaraabati qaraabanimo sababteeda ku waajibtay alkifaayatu ku filnaasho wey calى اlasli asalkayna ku waajibtaa ruuxa asalka ah ayay ku waajibtaa haddii asalkii ku waajibtaa asalka ulajeedada laga leeyahay waa aabbihii ama aabba hadduusan joogin waa awowihii ayaa markaa nafaqada lagu leeyahy aabbahaasi marka waxaa lagu leeyahy caruurtiisii inuu nafaqeeyo waajib asalkaasoo almuusiri ee tanaadka ahaa bilfaadili wixii ka soo harana tanaad ku noqday can ma-unatihi nafaqadiisii wixii ka soo harana tanaad ku noqday wa ma-unati zawjatihi zawjadiisa zawjadaas nafaqadeeda wixii ka soo harana tanaad ku noqday lilfarci faracii ayaana nafaqadaasi u waajibaa wixii faraqaha farac ahaa ayaa nafaqada u waajiba yani masaladan ujeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye nafaqadan waxaa lagu leeyahay asalkii waa aabbihii aabbihiia nafaqadaa laga raba aabbahaas laakiin maxaa shardiya ah? marka la leeyahay caruurtaada inaad nafaqayso waa waajib waxaa shardi ah horta naftiisii wixii ka soo haray de wax isagiiba nafta uga caddahay oo naftiiba ka baxayso horta nafta ha ceshado markii nafta uu ceshado ka bacdi weeye nafaqada caruurta nafta markuu ceshado ka lidaalika sheekhu saasuu kuu yidhi asalkaasoo almuusiri ku tanaaday bilfaadili wixii ka soo haray ku tanaaday can maunatihi nafaqadiisa wixii ka soo haray ku tanaaday wa maunati zawjatihi islaantiisa islaantaa nafaqadeeda wixii ka soo harana ku tanaaday waa asaga naftiisa iyo zawjadiisa wixii ka soo haray markaa ka bacdiya caruurtii ay waajib ku noqon inuu nafaqeeyo lilfarci faracii ayayna u waajibtay nafaqadaas faracaasoo alfaaqidi waayey lilkifaayati ku filnaasho waayey wax ku filan oo nafaqaa waayey faracaasoo alcaajizi ka caajisay can iktisaabihaa iktisaabi nafaqa nafaqada shaqaysigeediina ka caajisay nafaqada waxaanu soo marnay in lagu leeyahay asalka wixii naftiisa ka soo haray xaaskiisa ka soo haray inuu furuucda iyo caruurta uu dhalay inuu nafaqeeyo inay waajibto laakiin caruurta maxaa shardi ah marka inaad beesho ay waajib kugu taha caruurta waxaa shardi ah faracaasoo alfaaqidi waayey lilkifaaya wax ku filan waaye caruurta marka la inaad nafaqayso waa waajib kifaaye hadduu waayo ama hadduu kifaaye heli karana nafaqadiis waajib kuguma ah wax kifaayaha ku filan hadduu heli karo oo asaga isku filan yahay caruurta inaad nafaqaydaas waajib kuguma ah waxaa kaloo shardiga ah, faracaasoo alcaajizi ka caajisay can اktisaabihaa اktisaabi الnafqa nafaqada shaqaysigeeda inuu ka caajisana waa shardi oo muxuu uga caajisay lisikarin waa yar yahayo xilli uu shaqaysto maba gaarinba saasuu uga caajisay nafaqada waa saqiir xilli uu shaqaysto lama gaarin waajib wey marka inaad nafaqayso ow junuunin ama wuxuu shaqadii uga caajisay waa waalan yahay ruu haba weynaado hadduu doono caruurkii labaatan jir soddon jir haba noqdo hadduu doono lakiin maskaxdaa looga jira waa waajibo inaad nafaqayso aw maradin ama waa qof iska xanuunsan caruurkii haba weynaado hadduu doonee waa caruur aan shaqaysan karin oo iska xanuunsan aw zamaana ama waaba jiisba caruurkii haba weynaado hadduu doono soddon sano iyo afartan sano haba jiree waa iska nin iska cuuriyaana wey oon shaqaysan karin waa waajib markaas caruurka aad nafaqayso waajib mar walbaba caruurkaasoo alfaaqidi ee waaye lilkifaayati kifaayadii waaye kaasoo alcaajizi ka caajisay can iktisaabihaa iktisaabi nafaqa nafaqada shaqaysigeediina ka caajisay wa cala alfarci faraca dushiisana nafaqadu way ku waajibtaa farac maxaa loola jeedaa waa caruurtii caruurtii naftoodana nafaqaa ku waajibaysa yay nafaqaynayaan usuushii usuusha inay nafaqeeyaan waa aabay hooyow awowey ayeeyo in la nafaqeey wa cala alfarci farca dushiisana nafaqadu way ku waajibtaa faracaasoo almuusiri ku tanaaday bimaa ayladikii ku tanaaday dukirahu maaga lasoo sheegay faracii wixii lasoo sheegay ku tanaaday wa lasoo sheegay maxaa loo jeedaa bilfaadili can ma-unati wixii nafaqadiisii ka soo haray nafaqadiisii wixii ka soo haray inuu asaguna waalidka uu siiyo waajib lilasli asalkii ayayna u waajibtaa asalka waa aabbihii hooyadii aabbihii hooyadii in la biilo waajib asalkaasoo isaguna alfaaqidi lilkifaaya wax ku filan waaye aabbihii hooyadii hadday hantiilayaal yihiin oo iyagiiba ay isku filan yihiin nafaqadu markaa waajib ma ahan in la biilo oo la nafaqeeyo waajib maaha leanno iyagiiyaa isku filan wain qadara walow qadara asalku haba awoodo hadduu doono cala iktisaabihaa iktisaabi nafaqati nafaqadii shaqaysigeedii haba awoodo hadduu doono maalan waxaa weeye asalkii ma haysto waxuu isku nafaqeeyo oo biisho ma haysto laakiin aabbihii hooyadii xoogay leeyihin ma waxaa la leeyahay waa inay soo shaqaystaan maya hadday doonaan xoog ha yeeshaan nafaqay kugu leeyihin amay horta wax haystaan wax ku filan haddaysanba haysanin oo nafaqo ah hadday doonaan ha kaa xoog badnaadaan adigu waa waajiba inaad nafaqayso waalidkiisu النفقة الواaجiبة بالمilk haadihi tani النفقة أحكaaم النفقة waa نفقada أحكaamteeda نفقadaasoo alwaaجibaةu waajibtay بالmilki بsabaب الmilki milki sababtiisa ku waajibtay halkan sheekh raximah الlahu taعaalى wuxuu uga hadlay نafaqada milkiga uu keenay laba نafqu ka soo hadlay النafaqaةu بالنikaax iyo النafaqaةu بالqaraabة نafqa qaraabo keentay iyo نafqa nikaax uu keenay labada qaybood uu sheekhu ka soo hadlay waa qeybtii ugu dambeysay waa nafaqada milkigu keenayo annafaqatu nafaqada nafaqadaasu alwaajibatu waajibtay calaa maaliki raqiiqi addoonka qofkii iska lahay ku waajibtay walxayawaani xayawaanka qofkii iska lahay ku waajibtay xayawaankaasu almuxtarami la xushmeeyey alkifaayatu ku filnaasho wey iyadana iyadana sharcigu ma qadarin waa wixii ku filan wixii ku filan wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala nafaqada ku waajibtay addoonka ruuxii iska lahaa iyo xayawaanka sharcigu ixtiraamay qofkii iska lahaa xayawaanka sharcigu ixtiraamay maxaa loola jeedaa geeli adiga aad iska lahayd loodii arigii digaaggii iyo dooradii guriga kuu joogo wax walboo sharcigu ixtiraamo oo xayawaana haddaad milkigaaga ay ku jiraan inaad biishaahi waajib leannu adaa soo milkiyey adaa soo milkiyey maadaama adigu aad soo milkisay inaad nafaqayso waajib fardihii iyo dameeradii iyo geelii iyo loodii iyo digaaggii iyo waxaasoo dhan nafaqadooda waajib nafaqadaasna sharcigu ma uusan xadayn ee keliya sharcigu kifaayu ku tilmaamay wixii markaa ku filan addoommadaas iyo xoolahaas wixii ku filan inaad ku nafaqayso waajib maa yajibu liman wajabat lahu nafaqa haadaa midkani maa ayu ladii kii wey yejibu huwa maaguba waajibaya liman ruuxay ku waajiba liman ruuxna u waajibayo ruuxaasoo wajabad lahu ruuxa annafaqatu nafaqadu ay u waajibtay ruuxii la yidhi hala nafaqeeyo hala nafaqeeyo ruuxii la yidhi maxaa u waajibay see loo nafaqayna see loo nafaqayn ruuxii la yidhi hala nafaqeeyo waxaanu soo marnay saddex shay sharcigu tilmaamay in la nafaqeeyo wixii nikaax ku yimid iyo wixii qaraabo ku yimid oo loola jeedo usuul iyo furuuc iyo wixii ku yimid milki saddexdooda marka wixii la sii lahaa yajibu waxaa waajibaya liman shaksi waxaa u waajibaya shaksigaasoo wajabat lahu nafaqatu nafaqadu ay u waajibtay waxaa u waajibaya aludmu iidaankii waa waajib waxyaalihii hadda aanu soo sheegin on lehina annafaqatu wa tawaabicuhaa tawaabicdii kuu sheegi sheekh waxyaalihii nafaqada raacaya waxaa weye iidaankii haddii maalan tusaale ahaan in muusir oo tanaada uu xili kale ah tahay sharciguna uu ku yihi laba koombo ayaa waajiba haweeneydii subax walba inaad siiso labadii koombo qalaalan loolama jeedo iidaamkii waxay ku iidaaman lahayd ku qoysan lahayd ama qudaar ha noqoto ama saliid ha noqoto waxay ku iidaaman lahayd waajib aludmu iidaankii iyo walkiswatu lebiskii waxaa kaloo haweeneyda ku waajibaya iyo caruurtii iyo wax walba addoonkii iyo kulli waa soo gelaya asbaabtii saddexda ahayd kulli waa soo gelaya labiskiina waa u waajib haweeneyda wasuknaa deegaankii waxaa kaloo haweeneyda u waajibaya deegaan inaad dejiso waalidki waa sidoo kale caruurtii waa sidoo kale deegaankii waajib iyo wa tawaabicuhaa tawaabicu tilka alashyaa ashyaadaas waxyaalihii soo raacay waxyaalihii soo raacay maxaa ka mid a aalatu tandiif haweeneyda aaladdii ay isku nadiifin lahayd saabuuntii oo kale iyo Eh, shanlihii ay ku shanlaysan lahayd oo kale iyo eh, sariirtii ay ku seexan lahayd iyo joodarigii iyo eh, digsigii ay wax ku karsan wixii bini aadamku yacnii uusan ka maarmi karin oo noloshiisa daruurigaa uusan uga maarmi karin oo dhan ayaa loola jeedaa tawaabic alxadaanatu haadihi middani axkaamu lxadaana xadaanada axkaamteedii wey halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli xadaanada iyo axkaamta uu sharcigu uu ka jireeyey alxadaanatu xadaanadu luqatan min luqatin xagga luqada addamu soo dumidu xadaanada sharciga yacni luqada waxay u taqaanaa in shayga la soo dhoweeyo oo la soo dumo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana xifdu man shaksi xifdintiisu shaksigaasoo laa yastaqilu aan la madax bannaanaan karin oon la gooni noqon karin biumuurihi arrimihiisa aan la gooni noqon karin wa tarbiyatuhu shaksigaas arrimihiisa aan la gooni noqon karin tarbiyayntiisii way xadaanada bimaa shay lagu tarbiyeeyo shaygaasoo yuslixuhu shaksiga hagaajin kara oo arrimihiisa hagaajin kara xadaanada wuxuu ku yihi sheekhu raximah llahu tacaala sharcigu wuxuu u yaqaanaa waa xifdu man shaksi xifdintiisa shaksigaasoo laa yastaqilu biumuurihi arrimihiisa aan la gooni noqon karin waa qof aan isku filnayn oo la xadaaneeyo qofkaan isku fillayn maxaa loola jeedaa ka diflin wa majnuun ruuxii caruurka ahaa oo arrimihiisa aan isku filnayn iyo ruuxii iska waalnaa ha weynaado hadduu doono isagana xadaanadiisu waa waajib caruurta in la xadaaneeyo waa waajib dadkii waalnaa oo iyaguna iyagunaysan isku filnayn iyagana in la xadaaneeyo waajibu wa tarbiyatuhu shaksigaas tarbiyayntiisii bimaa shay lagu tarbiyayo shaygaasoo yuslixuhu asaga hagaajin kara wixii hagaajin kara in lagu tarbiyeeyo quudkiisii iyo nafaqadiisii iyo jiifkiisii iyo waxyaalihiisoo dhan in laga fekero ayaa waxaa sharcigu u yaqaanaa xadaano man tahbutu lahu lxadaanatu haadaa midkani man shaksigu shaksigaasoo tahbutu lahu shaksiga ay u sugnaanayso alxadaanatu xadaanadu ay u sugnaanayso halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ka gudageli qofka xadaanadu xaqa u leh yaa u xadaaneeya yaa sharcigu xadaanada siiyey tahbutulxadaanatu xadaanadu waxay u sugnaataa linnisaa'i warijaal haweenkana way u sugnaataa raggana waa u sugnaataa raggiina xadaanay sharciyan ay u leeyihiin haweenkuna sharcigu waa u leeyihiin xadaano inay carruurtii ay xadaaneeyaan wa tuqadamu laakiin waa la hormariyaa al-ummu hooyaa la hormariyaa wain calad hooyadu haba sarrayso hadday doontee cala alabi aabbihii ayaa laga hormariyaa wain calaa aabbuhu haba sarreeyo hadduu doono muxuu ku leeyahy sheekhu raximah ullahu tacaala baabulxadaana haddii la joogo hooya ku horraysa hooyo ayaa carruurka xadaanadiisa sharcigu siiyey iyadaa ku horraysa leanna waxa weeye hooyadu waxay qaban karto oo caruurta ay u qaban karto toban nin hadday isku tagaan caruurka uma qaban karaan haddii hooyadu caruurka hal maalin ay ku tiraaho meelaan ka soo laabane bal caruurtan xoogaa sii ilaali sii celi haddii ku tiraaho raggii waxaa weeye miday ku xanaaqaan iyo caruurtii miday dilaan iyo miday ku qayliyaan iyo miday guriga ka eriyaan iyo mashaakila ku samaynay ilaahayaa u siiyey yacni dulqaad dulqaad ilaahay u siiyey qofba meesha ay ku habboon tahay ilaah ku hormariyey jala jalaalah walidaalika markii la yidhaha caruurta xadaanadooda hadday isku qabsadaan tusaale ahaan ninkii iyo naagtii isqabay haddii ay isfuraan oo caruurkii layskula dhego anaa xadaanaynayay anaa korinayay anaa xadaanaynaya layskula dhego hooyadaa iska leh ilaa toddoba sano uu ka gaaray ilaa toddoba sano uu ka gaaraya carruurka xadaanada sharciyan waxaa horeeya hooyo leannahu siday wax u xadaanaynayso iyo siday wax u koolkoolinayso iyo siday wax u kobcinayso iyo aabbo kastaa ma gaari karo aabbo ka rastaa naxariista hooyada ilmaha ay u qabto iyo siday u koolkoolinayso wax u koolkoolin karaa ma jiraan iyada marka u horeysa walidaalika saasaa xuquuqdeedana nabigu u hormariyey salى اllahu عalيه wasalam nebigu salى اllahu عalيه wasalam nin saxaabiyaa weydiiyey oo yihi man axaqu الnaasi bisuxbati ya rasuul الlah rasuulka ilaahay oo saaxiibtinimadeyda yaa dadka ugu xaqnimo badan qaala umuk hooyadaa dadka ugu xaqnimo badan nebigu salى اllahu alay slm uma man yaa hooyo ku xiga qaala umuk uma man yaa hooyo ku xiga qaala umuk saddex gooruu nabigu ku celceliyey salى اllahu alيه wasalam hooyada xuquuqdeeda darajada afraadaa la geeyey aabbihii aabbihii darajada afraad ayaa isagii la geeyey hooya ka horeysa mar walba wa tuqadamu waa la hormariyaa alummu hooyadii ayaa la hormariyaa wain calad walow calad hooyadu haba sarraysee cala abi aabbihii iyadaa laga hormarya haba sarrayso maxaa loola jeedaa yacni hooyada hooyadii sii dhashaba ha noqotaa ayeey ayeeyaba ha noqotee aabba iyadaa xadaanada ka xaqle iyadaa ka xaqle oo ayeeye iyo aabbihii cunuga dhalay iyo ayeeyadii hooyo dhashay ayeeyaa laga hormarin cala alabi aabbihii ayaa laga hormarin hooyo wayn calaa aabbuhu haba sarreeyo aabbuhu haba sarreey maxaa loola jeedaa yacni awow aabbaha aabbihiis waxaa ka horreeya hooyo asaga hooyaa ka horreysa ilaa an yumayisa almaxduunu caruurkii la xadaanaynayay ilaa uu wax kala kala sooco oo caqli uu ka yeesho ilaa uu wax ka kala sooci karo oo caqli ka yeelanayo hooyaa xadaanada iskale hooyo ayaa xadaanada iskale fa caruurkii waa la khiyaar geliya baynahumaa bayna alabi wاlummi aabbo iyo hooyo dhexdooda loo khayaar geliyaa markuu yacni toddoba sano uu gaaro caqli uu yeesho markaas maxkamaddu waxay imaanaya u yeeri aabbihii iyo hooyadii iyo caruurkii toddoba sano hadduu gaaro mid dooraan leeyihi aabbahana waa kan hooyadaana waa tan mid door kii uu doorto ayaa maxkamaddu siin marka maxkamaddu kuu doorto ayay siin mar walba marka halkaas waxaad ka ogaan mar walbaba mas'aladan raggu ay u badan yihiin markii dumarka caruurta ay ku furaan dumarka markay caruurta ku furaan caruurtii oo yar yara ay leeyihiin ilaa wa ilaa caruurta aniga iga soo wareeji aniga xaq u leh waa khalad ilmuhu ilaa toddoba sano ay ka gaarayaan ma lagula murmi karo hooyo ilaa shuruudahan soo socda inay jebiso mooyeen casharkan noo sheegi doona oo kitaabkaaba noo sheegi doona shuruudahan soo socota inay jebiso mooyeen hooyo iyadaa iskale waxaa kale waxyaalaha khaladka sharciyan ka mida ragga qaar dhahaya markii caruurta ay ku furaan caruurka haddaadan igu soo wareejinaynin anna ku nafaqayn maayo kugu biili maayo caruurka oo cadaadis ku saaraya gabadhii inay caruurka soo wareejiso oo waxay leeyihiin kuma biilayo oo caruurkana kugu biili maayo ilaa inaad igu soo wareejiso mooye nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi kafaa biاlimi kafaa bilmari iثman qofka waxaa dembi ugu filan an yudayica man yaquutu qofka uu quudkiisa uu waajib ilaahay uga dhigay inuu dayaco wax ilaahayba sharciyan uu waajibkaaga dhigay inaad quudiso ood nafaqayso haddaad tidhaaho xujo aad gabadhi uga dhigto oo tidhaaho igu soo wareeji haddii kale ma nafaqaynayo aad tidhaaho waa xaaraan wey dembigu caruurkan inaad nafaqayso waajiba kuwata hooyadana iyadaa xaq u leh inay xadaanayso ilaa toddoba sano oo caruurka uu ka gaaray toddoba sano maalintuu gaaro markaasaa sharcigu uu khayaar siinaa caruurkii uu leeyahay ama aabbo dooro ama hooyo dooro wa tuqadamu waa la hormariyaa aqaaribuhaa aqaaribu alummi hooyada qaraabooyinkeedii ayaa la hormariyaa qaraabooyinkaasoo alwaarihaatu ee wax dhexlayeen calaa aqaaribihi aqaaribi alabi aabbaha qaraabadiisaa laga hormariyaa ila alkhta walaashii maahane walaashaasoo lilummi ee hooyo u sugnaatay watuqadamu calayha walaashaas hooyo u sugnaatay waxaa laga hormarin umulabi aabbaha hooyadiis ayaa laga hormarin walukhta wa ila lukhta walaashii maahane walaashaasoo liabaweyne laba aabbo u sugnaatay ow amase liabin ama aabbo u sugnaatay maahane halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay haddii caruurkii lagu murmo caruurkii haddii lagu murmo oo masalan waxaa ku murmay qaraabadii ninka iyo qaraabadii haweenaydii caruurka dhashay ayaa isku qabsaday yaa xaq ku leh oo la siino watuqadamu waxaa la hormariyaa aqaaribuhaa aqaarib اlummi hooyadii carruurka dhashay qaraabadeediiyaa la hormaray aqaaribtaasoo alwaarihaatu ee wax dhexlayay calaa aqaaribihi aqaaribi alabi aabbaha qaraabadiisii ayaa laga hormaray aabbaha qaraabadiisii iyo hooyo qaraabadeedii iyo carruurka isku qabsadeen waxaa la hormarin hooyadii caruurkan dhashay yaa la hormarin iyadaa qaadanays maalan ayeeyo kale oo hooyo dhashay iyo qaraabadii ka socotay ninka xaggiisa ay caruurkii ku murmay ayeeyaa iskale ayadii hooyo dhashay leannu dhinaca hooye ka socotaa iyadaa la hormarin mar walbaba ila alukta walaashii mahan walaashaasoo lilummi hooyada u sugnaatay alukhta lilummi maxaa loola jeedaa waa habaryar caruurkay habaryar u tahayoo hooyada caruurkanay walaal la tahay hooyada caruurka ayay walaal la tahay habaryar ayay u tahay caruurkii habaryartaas maahan fatuqadamu calayhaa habaryarta waxaa laga hormarinaa umu labi aabbaha hooyadiis cunugan aabbihiis aabbahaas hooyadii dhashay oo waa ayeeya oo dhinaca aabbo ka socota ayeeye dhinaca aabbaha ka socota iyo hadday isku qabsadaan habaryar oo hooyo cunuga la dhalatay ayeeyaa la hormarina oo dhinaca aabba ka socota taasaa laga soo reebi bis inta kale qaraabada oo haweeneyda xaggeeda ka socota ayaa inta kale la hormarina ilaa habaryar maahan haddii habaryar iyo ayeeyo oo aabba dhashay ay carruurka isku qabsadaan ayeeyo aabba dhashaa horeysa oo la hormarina walukta waila lukta walaashii maahane walaashaasoo liabaweyni laba aabbo u sugnaaday ow amase liabin ama aabbo u sugnaaday maahan waxaa kaloo sidaasoo kale laga hormarinaa ayeeye oo aabbo dhashay laga hormarinaa ayeeye aabbo dhashay iyo waxaa carruurkii isku qabsaday walaal oo carruurkan walaashiisa oo ku aabbaya hooyaa ama ku aabba ah gabadha yacni carruurkan lagu muransan yahay walaashiisa oo ku aabbaya hooyaa ama ku aabba ah iyo waxaa isku qabsaday aabbaha qaraabadiisii haweeney ka socota oo dhahaysa aabbaanba dhalay cunuga aabbihiis anaa dhalay yaa xaq u leh ayeeye ayeeyaa la siina oo cunuga aabbihiis anigaa dhalay mar walba u dhahaysa shuruudu istixqaaqi اlxadaanati haadihi tani shuruudu istixqaaqi اlxadaanati xadaanada xaq u yeelashadiisi xaq u yeelashadaas shuruuddeedii wey halkan sheekhu wuxuu uga hadlay raximah اllahu tacaala qofku markuu xadaanada uu xaqa u leeyahay shuruudaha sharcigu uu u xiray shuruudda istixqaaqi اxadaanati xadaanada u xaqyeelashadeeda shuruudaheedii ithna cashara labiyo toban laba iyo toban shardi ayaa loo shardin qofkan dhahaya waxbaan xadaanayna alcaqlu caqli waa shardi caqli la yidhi maxaa baxay hadde haddii aabbihiiba iska waalan yahay xanaanaynaha ama hooyadii xadaanada xaqa ku laheed bay iska waalan tahay xadaanadii way ka dhici hooyadii markaas walxuriyatu xurnimadiina waa shardi xurnimada la yidhi maxaa dhahay haweeneydii yacnii carruurka dhashay haddiiba addoonba iska tahay xadaano ma laha ilaa addoontii waxaa laga yaabaa suuqa in lagu xirtaba oo sayidkii uu yidhaaho anaa iibsanaya hooyadii dhammeedba cunugii laga iibsado hooyadii dhammeedba in cunugii laga iibsadaa dhici kartaba walislaamu islaamnimana shardigu islaamnimo la yidhi maxaa baxay carruurkii waa muslim hooyadii dhashana waa gaal de gacanta loo gelin maayo haweeney gaalaha waxaa dhici karta in gaalnimadii iyo fasaadkii iyo waxyaalaha inay bartaa suurtagala walcadaalatu cadaaladiina waa shardi cadaala la yidhi maxaa baxay faasiqo haddii haweeneydii maalan faasiqaba iska tahay oo qof aan salaad dukanayn ay tahay ama qof maaragta waxyaala mukhaadaraada iyo waxyaalaha isticmaalaysa ay tahay xadaanadeeda way dhacday leanna hadduu ku soo ababo oo bii xun caruurkii uu ku soo koro waxaa laga yaabaa hooyadii inuu la qabsado fisqigeedii inuu la qabsado ayaa suurtagala waliqaamatu nagaashiyihiina waa shardi fii beledi lmaxduuni ruuxa la xadaanaynayo beledkiisii qofka xadaanaynaya beledka inuu ku neg yahana waa shardi waxaa kaloo shardiga ah qofka dhehaysa caruurkan xadaanayn in magaalada ay ku xadaanaynayso magaalada cunugu yani uu joogo inay ku xadaanaynayso waa shardi hadday dhehayso maalan waa la safri oo dibadda iyo gobollo kale iyo meelahaasaan yani caruurkii ula safri haddii ay leedahay xadaanadii waa dhacday marka qofka joogayaa loo dhiibahay qofka joogaya oo beledkii ku xadaanaynaya ayaa xaq iskale xadaanada walkhuluwu ka marnaashana waa shardi min zawjin zawj in laga maran yahana waa shardi zawjkaasoo laysa lahu zawjka xaqun xaq uusan u sugnaanin fi lxadaanati xadaanada dhexdeeda uusan xaq ugu sugnaanin waxaa kaloo shardiga gabadhan haweenaydan marka caruurkii la siinayo o leeyahay xadaanada adaa lagugu hormarin inaysan guursan waa shardi ama hadday guursato nin aan xadaanada aan xaq ku lahayn caruurka waa laga qaadan karaa markaas ninku uu dhihi karaa walaalay haddaad guursatay haddee waxaa laga yaabaa ninkii aad guursatay caruurkayga inuu dhibsadee caruurkaygana in la dhibsado anigu ma rabee igu soo wareeji wuu dhihi karaa markaas laakiin shardi waxaa ah laysa lahu xaqun fi lxadaana ninka ay guursatay waxaa shardi ah inuusan xadaanada uusan xaq ku lahayn amaa haweeneydu ninka ay guursatay hadduu xadaanadii xaq ku leeyahana maalan waxaa ka mid a ah ka cami difli waa caruurka adeerkiisay guursatay adeer caruurka adeer u ah oo ninkii walaalkiisa ayay guursatay lagama qaadi karo markaa لأnna waa bimansilati alcamu bimansilati alabi adeerku waa derajadii aabbuhu jooga derajadii aabbaha ayuu jooga lagama qaado wa cadamu yaraan weynteedana waa shardi waxaa kaloo shardiga qofkaas xadaanaynaysa qof saqiiraah oo aada u da-yar inaysan ahayn waa shard hade waaba hooye see saqiiro masaladan suurtagal uga ta waaba hooye saqiiradan oo kale fuqahadu waxay ku miaaliyaan ka ukhtin sakiira habatat laha alxadaana waa gabar oo dhahaysa caruurkan ayaan walaashiis ah yacni hooyadii oo kale waa dhimatay cunug hooyadii oo kale waa dhimatay qaraabaa loo soo daadegay qaraabadii aan soo sheegno xaldaanada xaqa u lahay ayaa loo soo daadegay gabar marka caruurkan walaashiis ah laakiin sagiiro ahoo aan qaan gaarin ayaa dhahaysa anaa xaldaanaynay adi xaldaanadii xaq kuma leeleh ana sagiirata dadka waaweyn ayaa xaldaanadii xaq ku leh wa cadamu اlgaflati moogi weynteedana waa shardi qofku qof iska moogaahoo muqafalah oo iska caqligiisa xoogaa laga fiican yahay waa inuusan ahayn hadduu qof iska mooga iska yahayo waxoogaa maaragta layska khayaani karo oo cunuga haddii la rabo laga khayaani karaba hadduu iska yahay isaguna xadaanadii way ka dhacday wa basaru man shaksi araggiisiina waa shardi shaksigaasoo yubaashiru alxadaanata xadaanadii la saaxibaya binafsihi naftiisa kula saaxibaya inuu arag leeyahana waa shardi waxaa kaloo shardiya qofka dhahaya caruurkii anaa xadaanaynaya ee qof u dhiibi maayo anaa xadaanaynaya hadduu leeyahay inuu indhale yahay waa shardi oo camoolo uusan ahayn ama haddii haweenaydii xadaanada xaqa u laheed hadday indhoolo iska tahay xadaanadeedu waa dhacday leanno kama warqabi karto kama warqabi karto iyadaa xadaano u baahan iyada nafteedii ayaa xadaano u baahan wa cadamu lbarasi waljudaam baras iyo judaam weyntiisana waa shardi fiihi shaksigaasuu xadaanaynaya in laga waayo baras iyo judaam waa cudurro halisow cuduro khatiira weeye caadana allahu min dalik ilaahay naga badbaadiyo baraskana waxaa weeye maqaarka dhanaa qofka ka dhacayo ka fiiqmayo marka qofka dhan wuxuu noqonaa maqaarkiisu caddaan oo jira uu isku bedeli juudaamkana waxaa weeye yataqadac jismuhu iraban iraban jismigiisa cadcad usoo dhacdhacaya cadcadu usoo dhacdhec haddii marka qofkii cuduradaasi hayaan waa qof asagii xadaano u baahan ha laga wareejin wacadamu lmaradi xanuun weyntiisana waa shardi alladii xanuunkaasoo laa yurjaa bur'uhu raysigiisa aan la rajaynayn fiihi shaksiga u xadaanaynaya in xanuunkaas laga waayo waa shardi aydan sida hore waxaa kaloo shardiga qofkan uu xadaanaynaya xanuunada laga qoostay daawadoodii inuusan qabin waa shardi ama haddii xanuunada khadiirka ah oo dhakhaatiirtu ay yidhaaheen xanuunkani daawo ma lahan haddii qofkii xanuunkaas uu ku dhaco dee isagaaba xadaano u baahan qofka noocaas isaga xadaano u baahanoo waa laga wareejinaya carruurkii wa cadamu اlimtinaaci ka reebtoonaashada weynteedana waa shardi min irdaaci radiici ruuxii la nuujinayo nuujintiisii inuusan diidin oo uusan ka reebtoominna waa shardi imtinaacaasoo miman shaksi xaggiisa ka ahaaday imtinaacaasoo miman haweeney xaggeeda ka ahaaday haweentaasoo fiihaa haweenta dhexdeeda labanu caano ay ku sugan yihiin waxaa kaloo shardi ah qofkiioo yacni caruurkiioo u baahan caano iyo naaskii in la nuujiyo u baahan inuusan naaskii caanihii diidin waa shardi qofkii wax daanaynaya isagoo qofkii caano leeyahay oo caanihii ay ka da-ayaan haddii ay haweenaydu tiraa maba nuujinayo si kalean u xadaanaynaa laakiin naaskayga ma nuujinayo hadday tiraa waa laga wareejin de markaas naxariisba ma lahan qofkaas iyadoo hooyaa hadday naaskeediiyo caana ka da-ayaan ay diidan tahay naxariis ma laha laga wareejin wayo caruurka allah subxaanaه wa tacaala